yushaada addiina axadu ila qalaba diintu waa yusrun ay duu yusrin waa mid marka fudayd u saaxiiba wuxuu allah yidhi wama jacala calaykum fi ddiin min xaraj yacni diinka korkiina kama yeelin diinka gudihiisa wax dhib ah marka xarajku waa marfuuc saas aawadeed dadku waxaynay kari karaynin shareecadu waa ka rafcisay marka horena waajibaad aynay awoodi karaynin ma saarin ee takaaliifta sharcigu dhammaan waxay yihiin waxay dadku awoodi karaan waxay awoodi karaan wey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kalifi maayo waxay kari karaysa mooyaane saas aawadeed waxaa layna amuray qadarka aynu kari karno fattaquu llaha ma istatactum allah ka baqa yani intaa kari kartaan wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ida amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro waxaa kala timaadaan intaa kari kartaan shay asaalatan ay ahayd dadku inay awoodayaan oo sharciguna yani marka ku kalifay oo ku waajibiyey hadday dhacdo dadka qaarkood inay awoodi waayaan yacni waxa marka ay noqotaa shaygaasi shay ama wax kale loogu bedelo ama shay markaysaga laga rido saasay noqotaa yani istiaacadii bay ku xidhan tahay takaaliiftu takaaliiftu istitaacada ayay ku xidhan tahay taas qaacido kale ayuu u gaar yeeli doonaa baabka istitaacada ku saabsan laakiin labada qaacido waxay leeyihiin calaaqo ama xidhiidh bay leeyihin laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura qaacidada nooca ayuu insha allahu tacaala inoo keeni doona marka waxaa jira takfiifaat sharciya oo ashyaada ay dhibaato tahay iyo mashaqo culusi ay dadka ugu sugan tahay in laga khafiifiyo ayaa dhacda qaacidadan bayna soo gudagelaysa almashaqatu tajlib taysir qaacidadana adiladeeda wax ka mida waa tilmaanay takfiifaadkaasi waxay u qaybsamaan yani nooc la yidhaahdo takfiif isqaad shaygii waa la fudaydiyey yani ruuxana waaba laga ridayba waxa loo fudaydiyey ka ridis ruuxa laga ridaayo oo markaysa marka laga kor qaadayo taasi waxa weeye waa ashyaada dadku aynay kari karaynin ayaa bacdi ka mid ah bedel markaysaga laguma waajibin ee waaba laga rafciyey waa sida markaysaga markaa ruuxa looga dhaafay haddaanu xajkii kari karayn waayo marka horeba istitaacu ku xidhnaa yacni sinaba aanu u kari karayn laa istitaac binafs walaa istitaac bilgayb yani marka waxa weeye waajibkaasi waxa weya waa ka dhacay laakiin haddii marka istitaaca bilgayr ay jiri karto oo isagii waxa weeye waaba markaysaga waxa uu yahay ruux aan xaj soo gudan karayn sida markaysaga ruux iska cadka ahaa ina fariidat allahi fi lxaji adrakat abi shaykhan kabiira la yahbutu cala araxil afa axuja canhu sida xadiidkii saxiixaba ku so aroortay dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay yani in marka ay ka xajin almuhim waxyaalaha marka ruuxa ka dhacayo waxaa ka mid a ah, jihaadka ka mid a ah, oo ruux haddaanu mustatiic ku ahayn oo aanu kari karaynin waa sida markaysa marka waxa weeye waxa soo gelaya yacni dadkii markaysa markaa xanuunsanaayey maradka musminkaa qabay ama yani markaysa marka waxaan yani taagta daraa ee yani marka xanuunka la ciifiye ee markaysa markaa xanuunsanayey xanuunka ay culamadu sheegayaanna ama aayaadka lagu sheegayana culamadu waxay ku xambaareen inuu yahay yani mid khafiifa waa inaanu ahayn waa inuu yahay xanuun weyn saas iyadaa bay ku xambaareen laakiin shayga basiidka sahlan ma ah bay yidhahdeen waa ruuxii curyaanka ah oo kale waa ruuxii acrajka ah ee laangaraha ahaa yani marka ashyaada nooca kaindhahala yani kuwaasoo kale waxa weeye takfiifka sharcigu ka khafiifiyey waa takfiif isqaad waa ridis laga riday nooc labaad waxaa la yidhaha takfiif tanqiis waa fudaydin shaygii la nuqsaaminayo wax laga dhimayo waa sida qasriga salaada la qasrinaayo oo ruuxa musaafirka ahi salaadii waa tukanaya laakiin salaadihii afar afarta ahaa waxaa lagu sameeyey nuqsaamin oo laba laba ragcadood ayaa la yidhi tukada waa nooc labaad takfiifu tanqiis nooc saddexaad waxaa la yidhaha takfiifu ibdaal waa fudaydin yacni ruuxii wax kale loogu bedelaayo shaygii isaga waa laga khafiifiyey laakin bedel kale la amray masalan oo kale biyihii buu waayey uu ku tahaaro qaadan lahaa biyihii markuu waayey waxaa loogu bedelay tayamum inuu gagabaysto ayaa loogu bedelay amaba biyihii waa haystaa laakin xanuun daraaddii baan u isticmaali karayn biyaha hadduu isticmaalo xanuun baa ku kordhaaya ama darar baa ka imanaya inuu ama dhinto ama xanuun ku kordho oo ku ziyaado yacni ama xubini markaysaga ay wax noqoto yacni markaa waxyaalo noocaas oo kale ka dhalanaya xataa takfiifu bur-in bay culamadu ku daraan haddii boxadku dib u dhacaayo ya ama xanuunku ku kordhaayo wuxuu noqonayaa cudurdaar aanu biyuhi u isticmaali karin laakiin wuxuu u guurayaa oo uu ku bedelanayaa tayamum inuu gagabaysto takfiifu ibdaal baa la yidhahda nooca afraad waxaa la yidhahdaa takfiifu taqdiim nooc shanaadna waxaa la yidhahda takfiifu ta'khiir waa jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka salaadii mid dib baa loo dhigayaa oo loo riixayaa duurkii baa dib loo riixi waktiga casarkaa duhr iyo casar mar marwa la wada tukanaya waa takfiifu taakhiir takfiifu taqdiimna casarkii baa hore loo soo riixayaa oo waktigiisi laga hormarinaya marka waktigii duhurka labadaba la wada tukanaya waa jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka ruux ama musaafirka ah ama mariidka ah iyo wax lamidka ah waxaanu haynaa shan nooc ka lixaad waxaa la yidhaha takfiifu tarkhiis waa fudaydin shaygii markaysaga rukso in laga dhigay waa ruksa sharciya ruksa sharciya wey mathalan ruuxii baa markaysaga markaa waa gaajooday naf baa qabsatay wuxuu cunana waa waayay wuxuu cunana waa waay caleen xataa waa waaye midho uu cuno iyo caleen iyo waxba waa waay maalul xataa waa waaye xoolo cid kale leeyihiin oo intuu xoolahaas cuno ha dhow dabeedna uu iska qaandhabo saa xataa waa waaye bakti baa nafsi nafyi ku qabsata markuu isli waad dhimanaysaa baktiga caynkaas ah waxaa u banaan inuu cuno ayaa ruksa u abaan ah baan ujeedaa waxaan ujeedaa inuu cuno ayaa rukso u ah rukaskana wayn waxbaynu ka yara tilmaami doona insha allah marka taas waxaa la yidhaha takfiifu tarkiis waayo xukunkii ku saabsanaa baktigu inuu xaaraan yahay waa baaqi iyadoo xukunkaasi baaqi yahay oo uu muxkam yahay ayaa haddana cudurdaar daraaddii daliil gaara markaysa markaa hadda kan lagu rukseeyo lagu markaa la yidhi kaasi waa cunayaa isagu xurmadii asalkuna waa baaqi laakin licudr ayaa takfiifkaa ruksada ku saabsani ku yimid marka kaasina waa nooca lixaad wey nooc toddobaad bay culamada qaar ku daraan oo ahaa takfiifu takyiir waa fudaydin yani markaa lagu fudaydiyo shayga in wax laga bedelo shayga markaisaga qaab ku ahaa baa wax laga bedelaya waa sida salaat lkhawfka o kale yani tagyiir baa markaysa markaa ku dhacay marka waxa weeye ashyaadaas waxaa markaa la yidhaahdaa takfiifaadka sharciga ah noocyaday uqaybsanaan wey ruksada haddaba nooca ku saabsani ruksada lafteedu waa markaysaga axkaamta xaggeeda marka laga eego waa kala duduwanta waxaa kamid a ah rukso waajiba waxaa ka mid a rukso sunno ah waxaa ka mid a rukso mubaax ah waxaa ka mid a rukso yacni marka makruuha ama khilaaf alawla ruksada waajibkii waa masaladaynu sheegayno kale oo ruuxaas marka ay naftu ku qabsato baktigaas xaalad khatara u gaadho wax kaloo uu ku bedeshana waayo nafta inuu ku qabto baktigaas waxay ku noqonaysaa mid waajiba waa waajib hadduu ka tago uu ku dambaabayo saas awadeed ba aimada qaarkood yidhaahdeen sida masruuq oo taabiciintii kamida laga soo raray ruuxa xaalatulibdiraar ay ku dhacdo naftu ay qabsato oo bakti hela oo baktigii cuni waaya oo sidaa ku dhintaa yani markaa fahuwa qatilu nafsi naftiisi waa dilay oo waciidkii ku saabsanaa nafdilka ayuu yeelanaya marka waa rukso waajib ah rukso waajib ah sababtuna waxay tahay yani ruuxani naftiisa inuu dilaa uma banaana walaa taqtuluu anfusakum baa ilahay yidhi si uu naftiisa ku badbaadiyo baktiga aan ahayna hadda uma fududa saas awadeed waxaa waajib ku noqonaysa nafta inuu taa ku badbaadiyo taas iyada ah ayaa waajib ku noqonaysa waxaa jirta rukso yacni sunno ah iyo mid marka mubaaxa marka anwaac noocaas ay culamadu uqaybiyaan marka almuhim almashaqatu tajlib taysiir yani dhibaatadu waxay soo jiidaa fudaydin waxyaalaha marka isagaa fudaydintu ku dhacdo waxaa ka mid ah in shaygii yani markaa uu yahay shay in la ilaaliya ilaaliyaa ay adag tahay oo qofkii cusri iyo dhib baa kala kulmaysa yani waxaas iska ilaalintiisa taas oo kale waxay keensanaysaa nooc takfiifa ah ayay keensanaysa tusaalaheedu waxay tahay kabaha aynu ku soconayno waxaa dhacaysa waktiyada qaarkood in najaasaad la iskula taago haddii la yidhaahdo markasta hala ha maydho biyo waxaan ahayna daahirin maayaan kabahaas iyaga laftooduna waxaa laga yaabaa inay ku gogo-aan oo qofkii dhib baa ka soo gaaraysa isaga laftiisuna waa ku dhibaatoonaya maydhistan badan u maydhay waayo waxay u bandhigan yihiin yani najaasada inuu ku taabto ya oo kama ilaalin karo saas aawadeed waxaa laynoogu fudaydiyey in la yidhi markaysaa ciidda ku masaxa dhulka markaysa markaa ku xoqa taasaa marka isagaa nadiifinayso daahirinayso dumarkii waxaa la amray maryaha inay jiidaan oo adimadoodu waa cawro saas aawadeed markii nabiga sala allahu alayh wasalam ay weydiiyeen oo yidhaahdeen waqtiyada qaarkood waxaanu soo maraa meelo yani markaysaga najaasa ku sugan tahay yani nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam in meel kaleoo nadiifa ah haddana hadday sii maraan inay taasi u nadiifinayso sababtu maxay tahay sharciga amray inay dumarku maryaha jiidaan maadaama sharcigu sidaa amray dhib baa ka soo gaadhaysa haddii la yidhaahdo mar kasta marada xaggeeda hoose mar kastay nijaase ah ku ogaataan waa inaa markaysagaa maydhaan waa ku dhibaatoonayaan saas aawadeed waa loo fudaydiyey oo waxaa la yidhi markaysaga ciidda dambe ee nadiiftee amartaan baa idiin nadiifinaysa raggii bal hadda ka warrama hadday jiidaan maryihi iyaga ma u nadiifinaysaa jawaabta waa maya hadday raggu jiidaan yacni maryaha ay sidaa najaaso ku taabtaan waajib waxa ku aynay maydhaan oo dumarkaba u nadiifisaye maxay ragga ugu nadiifi wey ya raggu marka hore mukhaalafo ku jireen dumarkana sharcigaa ku waajibiyey inay jiidaan saas aawadeed inay iska ilaashaan oo maryaha sare uga qaataan yani waxa weeye taasi waa mukhaalif lisharci maadaama ay sidaas tahay iyaga isaga waa loo sahlay oo ku dhibaatoonayaan laakiin raggii waxa u suuragala inay maryaha sare u qaataan waayo addimadoodu cawre ma aha addimadoodu cawre ma aho ma qarinayaan maadaama ay sidaas tahay yani waxa weeye inay maydhaan mooyaane si kale uguma daahir noqonayo yani maryaha ay jiidayaan inay marka horena jiidaan ba ma ahaba watashabuh binnisa in maryihii la jiidaa oo raggu ay jiidaan waa isu ekaysiin dumarkii la isu ekaysiinaayo waxyaalo kalena weliba waa ku jiraan waaya waxaa ka mid ah ashyaada takfiifka keensanaysa baabkaasaynu tilmaamaynaaye caruurtii oo kale najaaso iskama ilaalinayaan najaaso caruurta yar yar baan ujeedaa ee aan tamiiska lahayn iskama ilaalinayaan nijaastii waxay mucarad u yihiin inay najaasada dhex galaan ama isku kaajaan ama ashyaada lamid haddaba yaday caynkaa tahay haddana sharcigu waa sahlay oo waa fudaydiyey oo waxaa la yidhi asal waxa u ah haddanaad markaa najaase ku arkaynin inay daahir yihiin inay daahir yihiin baa u asla inaad ogaato markaysaga waxaa markii loo maydhayo waxa shardi maaha haddana markaa najaase kaaga muuqan waxa weeye waxaa lagu xambaaraya daahir iyaga iyo maryahooda saas iyadaa baa lagu xambaaray waa takfiif had iyo jeer guriga iska soo gashaa weelka iska afka gelisaa haddii la yidhaha weel kastay afka geliso hala maydho dhib baa ka imanaysa saas aawadee nabiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey wuxu uhi inaha laysat binajas nijaas ma aha inaha min altawaafiina calaykum altawaafaat waxay ka mid tahay kuwa idinku wareegaya maxaa laga tilmaamayaa yani cusri iyo dhibi inay ka imanayso haddii la yidhaahdo yani weel kastay afgeliso hala maydho waxaa la mid a ah, ashyaada kale iyaguna saas oo kale ah waxa weeye markaa weelka iyo laga yaabo markaysa markaa inay yani markaa iska galaan sida jiirka sida barambarada lama odhanaayo wixii markaysa markaa ay galeen haddii ayna ku dhimanin waa markaysaga waa nijaas lama odhanayo shiirkii markaysaga weel buu afka geliyey waxbuu ka hera cabay caano iyo wax lamid ah dabeedna waa ka tegey waa daahir wey caanahana waa la cabbi karaa wax dhibi kuma sugo waayo bicumuum alcilla inaha min altawaafina calaykum atawaafa xadiiska maxaa loo cilleeyey waxaa loo cilleeyey yani kasrat tatwaaf yani wareegu inuu markaysaga ku badan yahay taasaa loo sabeeyey mar hadday sidaas tahay cilladii bay kala mid tahay xukunkana cilladiisu hadday caam tahay caam buu noqonayaa haddii cilladiisu khaas tahayna khaas buu noqonaya waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha la tahrimu yani cilladu xukunka inay khaas yeeshaa laga yaabaa oo xukum caam ah cilladu ay khasisto ay noqoto cilla khaasa waxaa kaloo oo marka laga yaabaa xukunka inay camimto oo cilladu hadday caamo tahay xukunkuna caam noqdo walow siyaaqa uu kusoo arooray haba ahaado yacni siyaaq gaara haba ahaade yacni saas caruurta yani waxyaalaha ay yidhahdaan culamadu culamadu cumuum lbalwa ama yani markaa cusri iyo dhibi ku sugan tahay haddii markaysaga wax yani markaa xukun kale laga waajibiyo takfiif noocaasa ayaa ka yimaada masalan oo kale inamada caruurtu intay yar yar tahay ay markaysa markaa naaska shaqayso ayna wax raashina cunin oo raashin ay markaysa markaa yani cunto ahaan loo siinayo lagu daynayo aynay jirin kaadidii inanka maxaa la yidhi rusheeya kaadidii inantana maxaa la yidhi mayra culamada qaarkood xukunkaa waxay way tacliiliyeen nawcan ma khilaaf waa ku jira yani ma yahay mid sidan loo tacliilinayo mise waa ka duwan xukunka naskaa ku soo arooray lakin waxaan ka hadlayaa tacliil bacdu cilmi waxay yidhahdeen culimada qaalibka ah dadku waxay u jacayl badan yihiin inamada saas aawadeed qaadqaaditaanka ay qaadqaadayaan ayaa fara badan marka maadaama qaadistoodu ay fara badan tahay waxaa marka isagaa ka imanaysaa in lagu dhibaatoodo hadii laha mar walba hala maydho lakin habluu taa kalama mid aha marka maadaama ay sidaas tahay ayaa kii qaadistiisu fara badnayd dhibi ay ka imanaysay hadii la layska maydho kaadidiisa waxaa la yidhi rusheeya yani inantiina waxaa la yidhi marka isaga maydho adigu bacd alculamaa oan sidaa u tacliilin waa jiraa oo siyaaro kale tilmaamay oo yidhi markaysaga marka hablaha waxa ku sugan markaysaga xo nawcan maa buruudo saas aawadeed markaysaga kaadideedu waxay ka ohan noqonaysaa mid ka yani marka adag oo sakiin ka ah kaadida inanka inankana markaysaga xoogaa waxaa ku sugan xaraaro saas aawadeed markaysa marka waa dhididaya marka waxaana markaysaga ka imanaysa kaadidiisu inay ka fududaato adugu tacliilaad saasi waa jiraan lakin hadda waa misaal baynu usheednaa yani muraadkeenu waa tamhiil ama waa tusaalayn saynu marka uga golleenna marka almuhim <clears throat> najaasaadka xataa waxa dhacday ashyaada qaarkood yani culamadu iyadoo markaysaga jamahirtu ay yidhaahdaan dhiig oo kale waa nijaas dhiiga xaydka waa la isku waafaqsan yahay nifaaska inuu markaysaa nijaas yahay lakin dhiigaga kale bacd alculamaa itifaq waa soo naqliyeen lakin jamaahirtu cala kuli xaal waxay qabaan inuu nijaas yahay la ishkaal marka haddana waxay leeyihiin iyagoo jamaahirtu ay qabaan inuu nijaas yahay dhiiggaas ayaa haddana waxay leeyihiin dhiigga wixii yaraa damulbacuud iyo wixii lamid ah waxaan ujeedaa markaysa markaa ashyaada markaysa markaa saase yaryar ayaa markaysa maradii markaysa markaa ku bururtay ama jirkii markaysa ruuxa markaysa markaa uu ku dilay dabaadna markaysaa in yaroo dhiiga bar yaroo dhiiga wax noocaas kale ay noqoto waxay leeyihiin waa la cafinaya yani yucsa almashaqatu tajlib taysir almuhim qaacidadaasi waa qaacido guud furuuc iyo masaa'il fara badan baana guda almashaqatu tajlibu taysiir dhibaatadu waxay soo jiidaa fudaydin waa qaacida guud alqaacidatu alraabica qaacidada afraad alwujubu yatacallaqu bilistiaaca waajibnimadu waxay ku tacalluqday oo ku xidhan tahay awood ama kari karitaan in la kari karo فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة يعني فلا واجب واجب ما تشره مع العجز يعني أودي ولا تشركي دي شيء اللي أودي وايه واجب ما تشره oo waxa aanu ruuxa awoodi karayni ruuxa kuma waajibaha walaa muxarama maca adaruura xaaraanna ma jirto maca adaruurati baahi laga fursan waaye la jirkeed oo shaygii yacni daruura ay keensato wuxuu noqonayaa marka isaga inuu banaanaado addaruura waxaa laga keenay min adarar dararna waa dhibaatada ruuxii baa loo dhib geliyey yani waxa weeye waxaa ka imanaya dhib badan baa ka imanaysa hadduu markaysaga waxaas ula iman waayo waxaa la yidhahda daruura la yidhahda daruura ayaa la yidhahda waajibku inuu istitaaco ku tacalluqo oo ku xidhan yahay oo manaad takaaliif ay tahay istitaacada iyo awoodda waxaa laga qaadanaya adilada sharciga bacdi ka midana waa ishaarnay fattaquu allaha ma istatactum allah ka baqa intaa kari kartaan marka waxaa lagu xidhay istitaaca sida xadiidka saxiixa muslim saxiixa kusoo wariyey ida amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum oo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam mar kastaan idin amro amar faatuu minhu waxaa kala timaadaan ma istatactum intaa kari kartaan intaa kari kartaan kala kaalaya biamrin waa nakiro nakiradaasi waxay dhacday fi ashar siyaq shardi bay dhacday qaacidaduna waxay tahay ida waqacat الnakiratu fi siyaq الsharطi tufid اlcumuum nakiradu hadday siyaaqu shardi dhacdo waxay faa'iideysaa cumuum bay faa'iideysaa marka waxay noqonaysaa caam amar kastaa soo gelaya amar kasta awaamirta shareecada ka mida ayaa soo gelaya istiaacadii waxaa lainoo sheegay waajibaadka qaar si gaara baa lagu sii xusay wlilahi calى الnasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabila wman kafara faina allaha ganiy can اlcaalamin yani xajkii waxaa lagu xidhay istiaaca ayaa lagu xidhay saas aawadeed ruux aan mustaiic ahayn yani wuxuu noqonayaa inaan xaj saarayn saas yadaa buu noqonaya salaadii nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam salli qaa'ima fain lam tastatic faqaacida fain lam tastatic facalaa janbin xadiiskii cimraan ibn xusein markuu nabiga sala allahu alayh wasalam u sheegay xanuunka ku sugan wuxuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam tuko xaalaad taagan tahay haddaad kari kari weydo inaad e, taagni ku tukato fa faqaacidan ay fasalli qaacidan waxaad tukataa adoo fadhiya haddaad fadhi kari kari weydana yani facala janbin ay fasalli calaa janbin waxaad tukataa xaalaad dhinac ujiifto bimacanaa xagga qiblada ad ujeeda loo jeeda soonkii maxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin marka waxaad arkaysaa arkaantii baa laynoo sheegayaa istiaacadu siday gu xidhanta salaadu ruuxa kama dhacayso inta caqligiisu joogo laakiin wax kasta oo salaada ka mida oo ruux aanu kari karaynin waxa markaysaga waxaasi waa ka dhacayaan bedelna ashyaada qaarkood waa la amraya bedel ayaa la amraya rukuucdiiyo sujuuddii haddii awoodi kari waayo ima baa la amraya waa takfiif ibdaal taagmida hadduu awoodi kari waayo fadhi baa la amraya fadhiga hadduu awoodi kari waayo jiif baa la amraya faatixadii haddaanu awoodaynin oo waanu garanaynba barashadeeduna waa ku adkaatayoo waa ruux fahmi adag ilaa intuu ka baranaayo yani bedel baa la amrayaayo wuxuu ku tukanaya halkii faatixada subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar adkaartaasu akrinaya ilaa intuu ka baranayo marka bedel ayaa la amray istitaaca maxaa la yidhahdaa istiaacadu istitaaca sharciya marka la sheegaayo loogama jeedo imkaanu lficli keli ah loogama jeedo istataaca sharciya marka la tilmaamayo ficilku in la sameeyaa inay suuragal tahay caqlan ama waaqican taa keliya loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa waa in ficilkii lahayn karaa iyadoo mafsado ka miisaan badan maslaxada ama musaawiye la-ihi aynay markaa uwehelin taasaa waxaa la yidhahdaa istitaaca sharciya macnaha istitaaca sharciya la yidhahda waa taas waana sida ahlucilmigu ku tacriifiyeen ficilkii in la sameeya inay suuragal tahay iyadoo dhibaato maslaxada ka badani aynay ka dhalanaynin ficilkaa samaynta la samaynaayo ama dhibaato maslaxada musaawiye la-ihi ayna ka dhalanayn u beegtonta laakiin haddii shaygii la samayn karo laakiin mafsado ka badani ay ka dhalanayso wuxuu noqonayaa marka markaysagaa shaygaasi hayru mustataaci sharcan mid aan sharci ahaan la kari karin midaan markaa sharcan la kari karin ayuu noqonaya istidaacadii sharciyadii ma jirto waxaanay noqonaysaa inuu marka waxa weeye ruuxu markaysaga markaa badiba inuu ku dambaabo saasay noqonaysa masalan xadiidkii sheegayay ninkii saryada raacay ee madaxa ka dhaawacmay madaxa ayaa dalooshamay ninkiina waxaa ku waajibtay maydhasho ixtiraam baa ku dhacay asxaabtii kale ay wada socdeen ayuu wuxuu ku yidhi war wax ruksaa may haysaan oo bimacnaa aan biyaha inaan maydho kaga baaqo war may bay yidhaahdeena maydho markaasu dabeedna waa maydhay biyihii baa maskaxda galay ila madaxi waa daloolaa ninkii waa dhintay nabiga sala allahu alayh wasalam qisadii markii loo sheegay wuxu uhi qataluuhu qatalahum allah ciddii saa u ufatwootay wuu habaaray hallaa sa'luu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu may weydiiyaan haddaynay garanayn waayo garasho waaga ama aqoon darrada dawadeedu waa su'aal waa su-aal marka xadiiثu jaabir iyo xadiis iبn cabas buu kusoo arooray sanadka ضacfa ku jira lakin marka waxa way ahlucilmiga qaarkood labada طariq bay isku quweeyeen oo waxay yidhaahdeen markaysa marka xadiiثku wa xadiiث yani صaalix lاxtijaaj kama fi tamaam اlmina o sheikh lalbani ba usaa sheegay almuhim ninkaasi inuu maydho waaqic ahaan mumkin bay u ahayd ficlanna waa maydhay laakiin maydhashadii uu maydhay waxaa ka dhashay dee dhib ka badan saas aawadeed dee inuu maydhaa markaysa ma may ahayn mid jaa-iza mid u bannaan ma ahayn marka imkaanka uu ficilku suurogel yahay keliya istidaacada sharciyadu lama macnaa waa in mafsado ka badani maslaxada ka badan ama mafsado musaawiye maslaxadahi waa inaynay ka imanaynin oo ka dhalanayn samaynta ficilkaa la sameeyo masalan markuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu liiman yani ku kasta oo munkar arkaa gacanta ha ku bedelo hadduu ku bedeli kari waayo afka ha ku bedelo hadduu ku bedeli kari waayo qalbiga ha ka naco waxa markaa istiطaacada la eegaya waxay noqonaysaa taa aynu sheegnay ta aynu sheegnay ayay markaa noqonaysay weliba ruuxa naftiisa waxa ku saabsan baabkaa ku saabsan takyiiru lmunkarka waa ixtimaali karaa oo masalan oo kale haddii marka uu munkarka ruuxa u diido ka reebo ay ka dhalanayso inuu ugu shubo ow sidaas markaysaga xo isagu doorto dhibtuna cid kale aynay u tallaabayn waa maqaam fadiilo sayid shuhadaa'i xamza warajul qaama ilaa imaami jaa'irin faamarahu fanahaahu faqatalah yani shahaadata ugu mudan baa lagu tilmaamay nin waxa weeye yani boqor daalim ah ama imaam daalim ah ayuu u tegey dabeedna markaasuu xumaantii ka reebo u yihi waxaan waa xun yihiin markaysa ilaahay ka baq oo dadka waxaan ka daa oo sharciga ku dhaq ayuu ku yidhi dabeedna wuu ugu shubay nebiga wuxuu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam shahaadada inuu xamza ugu mudan yahay iyo ninka caynkaa sameeyey ahlucilmigu waxay tasriixiyeen haddii dararki iyo dhibaatadu isaga aynay ku koobnayn ruuxaas e marka uu sidaa sameeyo dad kale loo dhibaataynaayo ama qaraabadiisa ama cid kaloo lamid ah ama saaxiibadii ayaa markaysaga waxaa la dhibayaa oo markaysaga isagoo keliya darar ku kooban ma aha inay iyagu la qaataan oo yidhaahdaan markaa tadxiyadaa waa kula gelaynaa wixii kastaba ha inaga yimaadee kuwa ku dheh inay sidaa ku yidhaahdaan mooyaane isagu iskii iskama samayn karo oo dhibta dadka kale marka isagaa lagu dhibaayo isagu tabaruc naftiisa kuma samayn karo waayo shaygan haddaanu ruuxu kari karayn wuu ka dhacay waajib kuma aha fain lam yastatic fa biqalbihi baa u taalla ya mar hadday caynkaa tahay inuu ka reebaa waxay ahayd fadiilun bay ahayd ee waajib kuma ahayn mar hadday caynkaa tahay inuu yidhaahdo ruuxu sunne iyo fadiilo waxaan u samaynayaa ayaan samaynayaa anigu walow markaysagaa dadkan kale haba la dhibaateeye yacni inuu markaysagaa sunnihiisa uu samaynayaa yacni markaysaga iidaa muslimiin kale la dhibaayo inuu markaysaga hadduu keensanayo inuu sameeyaa uma banaana inuu sameeyo uma banaana anas ibnu malik waa kii uu yidhi markuu xajaaj sheegaayey wallahi lawlaa aqribaa'i laqultu lahu kalimatan yaqtulunii calayh haddaan qaraabadaydu jiri lahay waxaan ku odhan lahaa hadal uu aawadi igu dilo xajaaj laakiin qaraabadaydaan u baqaya waatuu ghazali uu yidhi yani haddii waxa weeye ruuxu munkarka uu reebayaa dad kale markaysaga oo qaraabadiisa dhib ay ku keensanayso inuu hayira uma banaana alfaqiih shaaficiy abu xamid alghazali waa ka saas iyadaa yidhi culammaduna waxa weeye macnaha noocaas ah sidaa waa u tilmaameen waktigaa dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk